middaas wey can abi hurayrata qaala maa ra'aytu xasana xasan ma arag buu ihi qatu weligay ilaa haddaan xasan arko faadad waxaa shubanta ama qulqushacaynaaya indhahayga dumuucan ilma xaggood ilmada baasha loo yaqaano bimacnaa xasan ibnu caliy ibna abi aalib saxaabigaasuu ka hadlahaya abu hurayra radi allahu tacaala canhu isma maqlo can abi hurayrata qaala maa ra'aytu xasanan xasan ma arag qatu weligay ilaa haddaan arko faadad waxaa shubanta caynaaya indhahayga dumuucan ilmo iyo oohin baa iga timaadaya ilin abu hurayra radia allahu tacaala canhu wuxuu ahaa nin aad u qalbi jeclisan buu ahaa wadaalika arrinkaana wuxuu ku yimid buu leeyahay ana annabiya kharaja yowman nabigu ilaahay baa maalin maalmaha ka mida soo baxay fawajadanii wuxuu helay nabigu filmasjidi buu iga helay masaajidkii anoo jooga ayuu nabigu igu soo baxay faakhada biyadii gacantuu nabigu qabtay b salawaatu ullahi wasalaamu calayh nabiguna marka waaad garanaysaa asagii abuuray xidhiirka fiicana u dhexeeyey anuu masaajidka dhex fadhigo nabigu soo maray gacantuu qabtayna ka oy ayb fanalaqtu macahu nabigaan raaco waa raacay famaa kallamanii nabigu ilama hadal xataa ji'naa ilaa aanu tagnay suuqa bani qaynuqaac suuqaasaanu tagnay bu suuqaana waxaa u dhowaa gurigii faaطima binti muxamadi radia allahu tacaala canha faطaafa fiihi nabigu suuqu dhex maray suuqu dhex wareegay dhex qaaday wa nadara waana firfiriyey badeecadii taalle iyo alaabtii taalle buu nabigu ishtaa u mariyey sida wax u kala socdaan ayib hadduu dhaqan xumo arkana nabigu yacbu odhan lah ayib uma insarafu nabigu waa iska gadoon waa ka laabtay asan waxba ka iibsanin wa ana macahu anoo la socdo la jira xataa ji'na almasjida ilaa anu masaajidka adana kuso fajalasa nabigu waa fadhiistay faxtabaa markaasuu garwaaxayso gacmihiisii oo nabigu labyaha ku soo qabsado ama maruu ku garwaaxaystay uma qaala wuxuu hi ayna lakaac wiilkii yaraa awey buu kuraygii awey ilmihii awey ay udcu lii lakaac wiilkii yaraa igu yeedha lakaacu asalkiisu waa ruuxa doqonka ah ama axmaqa loo isticmaalaa mar addoommada loo isticmaalaa marna ruuxa yar baa loo isticmaalaa ayib waa kolkolin ahaan ergu mar caybuu noqdaan laakiin hadda wuxuu u socdaa fii siyaaq almadx baa loo wadaa ayb marka nabigu xasan buu leeha lagu yeer fajaءa xasanu xasan baa yimid yashtadu asagoo ordahaye ruclaynaya fawaqaca wuxuu ku dhacay oo ku booday fii xijri nabiga dhabtiisa salawatu اllah wasalaamu calayh uma adhala markaasuu xasan gacanta gashay adhala yadahu fii lixyati nabi axmed garkii weynaa gacmaha la gala ilma caruro wey ku ciyaarahaya nabiga dhabtiisu ku booday kadibna awowgii garhkiisiibuu gacmaha iyo faraha gashaday uma jacala الnabiyu nabigu wuxuu guda galay yaftaxu inuu furayo kala qaadayo faahu afkiisa oo fa yudkhilu uu gelinayo xasan faahu fii fiihi markuu ku ciyaara garhkoo gacmaha gelgelayey nabiga afka u kala qaaday markaasuguna afka afku u gelinaya markaynu ku maray shamaail maxamadiya nabigu carabka u bixiyey carabka guduudnaabuu muxuu qaata marka cadhilib ama waxuu mooday ilmo carura waxaaso dhan u ka helaa moogta ruux weyn faru taaga iyo carabu taaga iyo bishintiisi maanto dhan wax la jiru moodahay xasan marka dambe nabi maxamed afkiisiiba afka gashaday salawaatu wasalaamu calayh fayudkhilu wuxuu gelinaya xasan faahu afkiisa fii fiihi nabi maxamed afkiisiibaa afka geliyay uma qaala nabigu wuxuu ihi allaahuma inii uxibuhu ilaahayow anigu waan jeclaya xasane faaxbibhu allow jeclow wa axiba ilaahayow jeclow man yuxibu waa ducaan caadi ahay marka ducadaasuu goobjooga marka abu hurayra markuu xasan arko oo nin weyn oo markaa haddee mafhuul ah wuu ilmayn jiray ilmadaa ka iman jirtay yaanuu nabi maxamed xasan ku ciyaarayo garkiisii uu ku ciyaarayo marna carabka afka u gelinhayo haddana nabigu u duceeyey buu taagnaa ayib marka waa hawl culus weeye marka qalbigaa danqan jiray waa u danqan jiray markuu xasan arko waana ilmayn jiray abu hurayra radi allahu tacala canhu ayb wuxuu asagu bukhaari hadda u keenay xataa ji'na almasjida fajalasa faxtaba ayb imsaanka dhexdiisa xataa aad ku doonyaysan karto ama garwaxaysan karto buu xasan iyo xuseen baa nabigu sidaasu ku yidhi ilah waan jeclaya jeclow ciddii jeclaatana jeclow ayb baabu man baraka calىa rukbatayhi wuxuu baabaya ninkii ku istaagay lawyihiisa ama jilbihiisa jilba joogsi waxa loo yaqaano inaad jilbaha ku istaagto xadaثna yaحya بن صالح الوxاaضي ثiqة الإmام qال xadaثna إسحاaq بن yaحyى الكلبي صدوq qال xadaثna الزهري بن شهاaب qال xadaثna أنس بن مالك أن النبي صلى bهm الظهرa نبi mxamed baa wuxuu tujiyey صaxaabada oo anas ka mid yahay duhr buu tujiyey falama slma markuu nabigu salaamo naqsaday qaama calى اlmimbari mimbarkiibuu ku istaagay nabigu waa istaagay fadakara الsaacaةa qiyaamu ka shekey nabig wuxuu sheegay qiyaamo iyo waxa dhici doona iyo asharadeeda wadakara nabigu wuxuu sheegay ana fiiha fi saaca qiyaamo inay ku sugan yihiin kana soo horeeyaan umuuran cidaama ana umuuran cidaaman fiiha arrimo waaweyn baa ka soo horeeyey ashraad bay leedahay iyadu markay dhacayso waxaa dhacaya waxyaaba waaweyn baa dhacay ayib uma qaala rasuulku wuxuu yidhi man axaba an yas'ala can shayin falyas'al canhu fwallaahi laa tasأaluunii can shayin ilaa akhbartukum maa dumtu fii maqaami haada maalin buu nabig sal l slam iyo saxaabadu su'aalo badan weydiiyeen xaggay ka tuureen oo xaggay ka tuureen su'aalo fara badan nabiguna ma jecleen salawaatu wasalaamu caleyh in su'aalo badan la weydiiyo waxyigii baa degahayey shareecadii baa degaysay intay su'aalo weydiiyeen su'aalaha rabbi inuu ka jawaabo si deg deg ah oo farad iyo wujuub iyo ilzaam iyo taxriim aysan muslimiintu qaali kara ka yimaadu ka baqahay marka ma jeclay ayb aaniyan haddaan fi'aan la orado macluumaadkii horeed haysay baad yaad u sidaaduba wixii hore ku dhaqan kitaabka rabbigay baa degay inta soo degta ku dhaqan xifdi meel saar hadday shaqaada su-aalo noqoto waxba kuu socon mahayo su-aalaha badan marka aan danta lahayn aan salka lahayn waxay martaba kula geli doonaan ilaah iyo adduunka muxuu u dhisan yahay adu maxaad u joogtaa sidaaduba meel khatari kula geliye madiiq iyo masaaliq cidhiidhi iyo ma'saq bay kula gelaysaa aan loo baahnayn marka nabigu ma jeclayn maalin bay marka saxaabadan su-aal soo daayeen nabigu waa kullaaday marka nabigu u istaa wuxuui saacaddan laga bilaabo wax kastoo ay weydiistaan siisaan uga jawaabhaya nin kasta wuxuu doonaya in weydiiyo saluunii maa shitum marka hawsha waa qaraaraatay tii nabigu ka hadlahaya marka xadiidku qisadaasuu lahaa man axaba ninkii jeclaada an yas'ala inuu weydiiyo aniga maanta can shayin falyas'al canhu can shayin baa l waa nakira fii siyaaqi اlistifhaam tacumu idan marka waxaa weye nin kastoo doonaya maanta inuu aniga wax weydiiyo can umuuri اdunya wاlaakhira wاlqiyaama wa ashraadiha adduunyada intay jirayso wax kasta soo daaya oo laydin kari waay waarkiinabe ayib fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa tas'aluuna ima weydiinaysaan maanta can shay ilaa haddaad weydiistaan intaan maanta taagan halka iyada akhbarta waa idin sheeghay muranba balaaba damaana rabbaaniya ma ka heshtaa salawatullah waslamu calayh damaana rabbaaniya la shuuxale saxaabadaba la kari waayey maanta nebi maxamed ha samraanay istaag halka ayada ah qul waxaad tidhahda fasaluu ma badaa lakum ilan alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir marka saxaabadu waa sigteen marka maalinka ayada ah waa good xanaaq wey hawshu ma aha naxariis ma aha wax kasta haddii shaaca laga qaado waxyaaba badan baan khayr adag ku ahayn haddii laguu sheegay inaad laba maalmood kadib ama isbuuc kadib aad nafaxayso laguu sheego oo xaqiiqaa noolaan maysid walbahaar baa ku dili shuban baad ka dhaqaaqi mataq baa kugu bilaaban waxa ku kala soconaya ma jiraan waxyaabaha haybiyaadka ummadda laga qariya dano badan baa ku jira waa iska safri wadkaadi inuu kuu yaalla miingi oo dadka ku dhiman omahays waa iska soco adoo iska qalbisan baad dardaarmi waad qiroocan waad dargi beriis baad saadhici waad soconaysa ayib haddii laakiin lagu yidhaahdo weligaaba baabuur baa ku dili doona baabuur weligaa raaci mayse tani gaarkood lagaay weligaaba ilaa muqdishoad lagayn naftaa ku qaban shar ilaa marka qaybiyaadka lagaa qariyo dan baa ku jirta maslaxaa ku jirta xikma rabbaaniya idan wax kasta marka in la qodqodo oo la daba istaaga ma fiicno ayb laa tasaluunii can shay ilaa akhbartukum maa dumtu intaan taaganahay intaan daa'imayo fii maqaami jooggaygana istaagaya hada intaan halkaa taaganahay nabigu sal sl u markaan taaganahay wax kaadu weydiisaa waa ka jawaabhaya maanta laakiin markaan dhammaysto wuxuu rabbi yidhahda ka jawaab baan ka jawaabhaya fasax yar baan haystahay soo daaya waxaad doonaysaan ayb qaala anas wuxuu ihi faakara annaasu lbukaa saxaabadu waa yaqaaneen hadalka noocaase nabi maxamed waa inoo fasax saxaabadu waa cuqalo xukamaa wey way garanayaan hadalku inuu yahay hadal goodi ah iyo inuu yahay hadal deganaashihii ku yimid iyo naxariis waa kala garanayaan nabi maxamed xawaashiisii iyo waxay la socdaan dhaqankiisii bay garanayaan inuu hawshan kala hadli jiray bay garanayaan waxaa maanta loo sii daayay inay tahay hawl culus bay ogaadeen saxaabad marka waa ooyeen faakara annaasu dadku waxay badiyeen albukaa oohintii xiina waktigii samicuu dalika ay ka maqleen min rasuulilah wa akar rasuullah nabigu wuxuu asna badiyey an yaquul salu war daaya soo daaya waxdaysaan in badan baa laydin kari waaye oohinta intaad u kaadaysaan iyo fiifiibta iyo joojiyo soo daaye ayb maalinkaa saxaabiga wax weydiiyey cabdullahi bin xudaafa sahmi yaa yidhi nabi maxamedow aabbahay waa kuma abuuka xudaafata sahmi baa lagu yidhi xoogow qolyaha meelaha wadwaday eh, xudaafa kuma dhalay nin kalaa ku dhalayoo qolyo munaafiqiine wax la garan waaye dad inta badan ba ansaafta dura ayaa saxaabiga xadoon jiray maalinkaasoo ugu dambaysay xan dambe iyo nuxnuq waa isku dhammaatay ninkii yidhahdaa kuma dhala xataa waa gaaloobahaya ila nebi maxamed waa ku dhalay adiga maanta di hebel kuma dhala ku gaaloomaayo yani kufriga riddada ah haddii aabbaha lagaa anfiyo aabbaha kuma dhalay nin ku gaaloobi maayo cala aqali taqdiir wuxuu noqonayaa axadulqadfi iyo kufri camali ah laakiin saxaabiga uu nabigu maanta yidhi aabbaha waa hebel ninkii yidhahda aabbaha hebel maaha waa kaafir bilahi alcadiim waa isbedeshay hawl cusbaatay wey waa kufri camali minta ayada waa ka xtiraas kufri camala kaa la yidhahdaa in sharif kuu dhuuman waakar rasuul an yaquul sanuu nabig wuxuu yii intaa doonta wediin sanuu fabaraka cumaru cumar baa ku istaagay calaa rukbatay jilbihiis cumar baa jilba soogsaday ah, wuu fadhiya sooma jilbuu ku istaagay mar kor buu istaagay wa qaala wuxuu radinaa bilaahi rabba radina waanu ku qanacnay bilaahi ilaahay rabba rabbinimo wa bilislaami islaamkana waan iimaansanna ku qanacnay diinan diinnimo wa bimuxamadin rasuula nabi maxamed waa maxay inta horeed sheegtay iyo kitaabka rabbiga soo degay baa nagu filan bes su-aal kuma jiro waan ka toobadkeennay waa saban xidhid weeye xaalii xumayn buu bixiyey cumar xaali xumeeduusa bixin layn waxbaa ka dhicina ayib walyalxanaaqi waa in lagu saban xidho wayelkulaani waa in sabeen iyo xaali xumeyn meeshaa dhigta wey haddii kale hawshu waa isbedelaysaa fasakata rasul rasuulka ilahi waa aamusay xiina qaala dalika cumar cumar markuu sidaa yidhi oo hadalkaa wanaagsan cumar la yimid ee wanaagsani iimaankii tawxiidka ah xaggana dejinta nebi maxamed uu ku dejinay ayib nabigu waa aamusay saluudii waa daayey saluudii nabigu waa joojiyey uma qaala rasul lah wuxuu idhi wlaa bayuur wey bayuur waa dhaadasho waa goodi maadan saa dhihi wey cumar maanta miyaadan saa dhihino radina bilaahi rabban wabiislaami diinan wabimxamadin rasuula maanta intaa daba orle wxdhexdaa loga lahaw malaa'ig baa intay meesha soo dhamataad ku ilahaydeen maanta laa tasaluu can ashyaa baa soo degtay waa laydinla hadlay joojiya warkan nabi maxamed baa kaale su-aalaha fara badan ka bax waa laydinka rowaay soo maha maanta inta wax kasta shaaca laga qaado yaa hawlo badan idinka qasmilayan wey waxyaabaa idin ahaa inay qarsoonaadaan maslax idinku jirta marka shaaca laga qaadana waa la isku dhammaanay munaafiqiin baa caddaan oo mid faasiqa warkii baa la sheegi oo wadaad xoogo gebgablaabaa warkiisu caddaan oo qiyaamadii baa laga warrami oo xilligaad sabi doontaan baa lasii sheegi oo ninka dhimanaya baabi waxyaabaa maqashin maayo waxoo dhan baa caddaanaya idan murug baa kordhi haddii lagu sheego waxa ku qabsan xilligaad badboodi xilligaad tareen ka dhici xilligaad jajabi weliga waxaa kugu tagan nabar si fiican u cuqulacan maysi indhahun baa ku gududan weligaaba idan marka nabig wuxuu awlaa idan waa kelimatu tahdiidin bay culamadu qaarkood waciid waxaana weeyaan bayuur weeye ama waxaa weeyaan qole waxay waxaa weeyaan waxaa weeyaan waa kelima loo isticmaalo ruuxu markuu ka badbaado balaayo ku dhec lahayd balaayo kugu soofoleed baad ka baxsatay sadaqaa kugu baxay sigata oo kale wey awlaa lakum wey sigate maanta waa sigateen wey ama waa sigateen dheh ama waxaad tiradaa eh, maxaanku dhahay bayuur iyo baga waxaa tuntay adig ku taalla yani awlaa laka fa awlaa wey awlaa bimacnaa qaruba lakum alhalaaku halaag baa idiinsoo dhowaad ama waladii nafsu muxamadin biyadihi allaha nafta muxamed gacantiisa ay ku jirtaa ku dhaartay laqad curidad waxaa la bandhigay calaya aniga la itusay aljanna waannaar hadda intaan taagna ee idinla hadlaayey yaa nabi sal l slam waxaa loo daaray telefishin rabbaano waa jannaya naar ah caalam almisaal baa la yidhahdaa ayib ambiyada iyo intuu rabbi siiyey baa iska leh caalamka aakhara waad gaari doontaa midka adduunna waa kan mushaahadkaad aragto intuu rabbi doortay ambiyada rasusha waxay leeyihin awood rabbi uu ku tuso wuxuu doono baytulmaqdis baa intii la soo qaday baa nabiga la hor keenay alisraa walmicraaj markaasuu nabigu tilmaamay waxay dhaheen nebi maxamed inaada shaam weligaatay waa ka ognahay maada dhaafay intan quraysh ay degto waxaadna sheegtay inaad xalay ku tukatay baytulmaqdes masjid alaqsa tilmaam baa layidhi le quraysh waa las ogyahay hadday soo baxeen qolyo masaakiinoo fajaro oo juhalo ah oodhan nebi baa shaam tegey qolihii dhalay ee yaqaanay adeeriyiisha tolkiyo abacaydha waan ku ognahay weligaa shaam maadan tegine halkaa maadan dhaafine tilmaam bay haddaad sheegayso oo tagtay nabigu tilmaantii buu bilaabay msaaidku saasuu u egyahay intaasoo albaab buu leeyahay waddadaasaa soo gasha tiirkaa waa noocaa markuu nabigu waday waday yaa meel baa mugdi ka galay markaasuu nabigu aamus asagoo dhan baa la soo qaaday nabigaa la hor keenay qrashna ma aragto la socdaad baytulmaqdisilaqsoo dhan baa la soo guuriyey waxay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala in alla calaa kulli shayin qadiir asagoo misaqsa meeshiis ku yaallaa mid lamida meesha la keenay culama waxay leeyiin maahe kashfigaa nabiga laga qaaday xijaabka nabiga laga qaado dhulkooda la soo dhoweey in allaha zawaa alard fara'aytu mashaariqha wa maghaaribaha dhulka ilahay baa duubay subxana wa ta ilahay baa kala fidsha aayar baa la duubay nabigaa la hor masaajidkii loo daara nabigu markaa sagoo fiirinaya yuu aayartan tilmaamahaya ataa barkood aysan intaas sana tegi abu sufyaan iyo adeerkii iyo intaas sana tegi jiray waxaysan ogeyn midnaba oga sheegay markaasuu dhahee ama sifa faqad asaab kulligood boqolaalanka nin ay maalinkaas iyo dumarkood waxay dhaheen ama sifa tilmaantu soo baytulmaqdis iyo masaqsa faqad asaab laakiin wuxuu sheegay wax la rumayn kara maaha gaal miya calile aligalmala mogtahay tilmaanta waxay dhaheen hal xaraf ma gefin kulligood isku waafaqeen laakiin xalay baan maka jiifay oo idinla joogay baytulmaqdes baan kusoo tukaday haddana waagu halkuu igu baryey hadda iyagu waxay sii socdaan laba bilood bay sii socdaan laba bilood waa soo socdaan afar bilood wey la socda marka hawlahaas hawlahaasaa meesha ka jiray marka caalam almisaal ba la yidhahdaayo ilaahay baa subxaana wa tacala nebi maxamed horkeen naarta iyo jannadii oo sidii aakhare ku ahaayeen baa la horkeenhaya ayb fii curdi hada alxaa'idi derbigan asagaa ballaciisa wali hadda shareemooyinka waxay derbi baa lagugu qaban xoogo kaameero dad waaweyn baa ka soo bixiyo waxbaa meesha hadhowna meesha waa laska duduuban waa derbi cilaa shay kasta waagi hore dadka aan howlahan hadda inagu caalamka hadda marin aan joogin inay fahmaan waa ku adkay min xayu tasdiiq iyo iimaan ay nabiga rumaysan iyo shareecada unbay ku rumayn kareen laakiin adug maanta adugoo shareecada ku qanacsan oo hadalka rabbiga iyo rasuulka iimaansadoo rumaysan bal haddana waxaad heli kartaa miaalkii lamid ah miaalkii lamidoo kuu soo dhoweynaya oo istishaad iyo istinaas kuu samaynad heli kartaa derbigaas wax lagugu sabiri dadko dhan baa waa la duubahaya ma ilaahay marka awoodi waay subxaana wa in jannada iyo la soo qaado nabi maxamed derbiga lagu qabto kadib tilmaamo ka waram haddana la duubo adoo binaadama tacbaana ah wax ka dhacay geeska eh, galbeed ka dhacay yurub halkaa ii keenaye idan hadda wa isku dhammaatay ayb ruux bini aadamaa duulo oo cerka maray dadku waaga hore waa ku adkayd laakiin hadda idinkan waa duulahayan kuwo garbaaba lagu duuli baad arkayoo socda oon diyaarad iska ninka la yihahda sheekh alqalcaji wuxuu leeyahay bini aadamka haddii laga saaro xada shayaani minhu hadii laga bixiyo way wada duuli karaan kulligood nabiga markii la abreshimaya laga saarahayey waagu yaraa iyo markii la dhoofin ee micraajka labadu waa la qalay marna xadu shayaan baa laga saaray marna intii la waxeyeyba waxaa laga bixiyey iimaanan wa xikma baa laga bixiyey qaybta ninka laga bixiyaba waa qaybta kuladiisaysuu leehay dhagax waxallo quusaa culays ku jira baniaadamku waxaysan u duuli karin xadu shaydaani baa ka buxuma dhaqaaqi karaan shaydanna cirka looma ogolo xikmada meesha ku jirta laakiin ninka intaa laga saaraayey wuu fuudaa wuu biibi karaa buu sheekhu leehay idan nebi maxamed baa laga saara waana biibay waa xikma rabbaaniya meesha ku jirta idan marka eh, arrimahaasoo kale waa waxaad maanta fahmi karta way kuu dhow fii curdi hada lxaa'iti derbigan ballaciisa lagu bandhiga janno iyo naar waana usalli anoo tukanaya falam ara kalyowmi maantoo kale ma arag fi lkhayri xagga khayrka iyo washari sharka intaan maanta shar arkay maxaa naarba nabga la tusay iyo intaan khayr arkay janna la tusay weligii ima soo marmin salawatullah waslaam calayh baab idan bukhaari wuxuu ka rabaa ninka weyne culammada ama waayeelka inuu jilbaha ku istaago oo mararka qaarkood markuu wax ka hadlayo kale jilbaha ku istago wax dhiba mala fudayl iyo khifa iyo ayshna ma keenayso baab istilqaa'i jeega jeega saaxidkii uu baab yahay dhacdiidsiga inuu ruuxu dhabardhabar u seexdo qadaad ama jeega jeega waxaa tira ama dhacdiisi waxa tira dhan xaggaas loo seexdo xadaثna malik بn ismaaciil ثiqة الإimaam qaala xadaثna ibn cuyayna sufyaan qaala samictu الzuhriy yuxadiثu zuhri baan maqlay oo xadiidka ka tabinaya can cabaad ibni tamiim ثiqaة الإimaam can camihi adeerkii waa ka warinaya adeerkiina waa saxaabi jaliil ah cabdullahi ibnu zayd ibnu caasim radi allahu tacala canhu wey qaala wuxuu uhi saxaabigaas raaytuhu nabigu waxaan ku arkay fi masjidi ra'aytuhu fi lmasjid masaajidkaan ku arkay qultu waxaan ku idhi br haddaan ahay maalik ibn ismaaciil libni cuyaynata waxaan ku idhi annabiy miy u jeeda saxaabigu wuxuu ihi nabiga waan arkay uu leeyahay ma nabiga qaala wuxuu ihi nacam haa nabiga wuxuu ka hadlay saxaabigu ra'aytuhu rasuulkaan arkayoo mustalqiyan jeega jeega u jiifa ama dhacdid u jiifa ama dhabarhabar u jiifa ama qadaarqadaar waadican saaray ixdaa rijlayhi cala alukhraa labada lugood mid doodta kala dul saaray nabigoo dhabarhabar u jiifa oo labada lugood saa isku dul saartay oo arkaybu bimacnaa axaadiida nahiyinaysaay marka maxaa lagu fasiraya culum waxay leeyihin waxaa lagu fasiraya waa marka aad macawis basa qabto kale tusaale ahaan eeda ka sumayaysa waa midna qabin adoo macawis qaba ama go guntisa haddaad lugahaasi saarato oon meesha dhaxda marada ku riixin ama go'da meelaha ku cubin haddee cawradaa muuqanaysa ninka xaggaa ka yimaada waxaada bannaanku yaallaan inasa ahayn idan nahyiga nooc ee yimid waxaa lagu xambaarhayaa marka laga baqahayo in cawradaadi ay muuqato la arko laakiin hadday cawradaadi madbuuta tahay oo mara fiican a huwasan tahay ama aad sarwaal wix la mida wax dhiba ma laha inaad lagu haslu saarata fi lmasjid aw fii hayri xadaanaa isxaaq ibnu muxamed isxaaq ibnu muxamed baa aniga oo qoran bacdu nusq waxay qorayaan isxaaq ibnu jacfar isxaaq ibnu jaafar hadduu noqdo waa saduuq hadduu noqdo isxaaq ibnu maxamed uu noqdo asaguna ninkii hadda inoo qoran ibnu jacfar ibnu isxaaq ibnu cali ibnu xusein asna waa iqa hadduu noqdo isxaaq ibnu maxamed ibnu ismaaciil asna waa iqa almuhim isxaaq ibnu maxamedka inoogu daa ayib ibnu jacfar ibnu maxamed ibnu cali ibn abi alib can cabdillaahi ibni jacfarin ibni cabdiraxmaan abu maxamed iqat imaam can ummi bakrin ummi bakr buu wax ka waranaya abubakr waa majhuula lama yaaan e, bint miswar miswar ibn mahrama saxaabigii sakiirka ahaa gabadhu dhalay wey can abiiha aabay wax ka warraysaa miswar ibn mahrama qaala wuxuu ihi saxaabigaas ra'aytu cabdiraxmaan ibn cawf baan arkay mustalqiyan saxaabigaas iga weyn adeerka ah baan arkay asagoo mustalqiyan jagajaga u jiifa raafican kor u qaaday ixdaa rijlayhi cala lukhra daciifu lisnaad mawquuf umu bakrin majhuula haddaanu qaacidadeena ku soconno waxaa weeyaan min awsaad taabicin bay gabadh noqonaysaa marka waxaan leenahay waa xasan xadiid ama xadiidku waa isnaadu laa ba'sa bih ama sheekhu waa daciifiye raxmat ullah caleyh baabu dajcati calaa wajhihi ruuxu inuu u sixdo gafuur gafuur dhambacaad aadtaa u dhambacaadsato ayaa laga hadlaya ma bannaantas ma bannaano ood baryahaadiiyo dhabarkaadi aad kor aadiso isaqo waa in saa loo socdo sheega sheego loo socdo kan hadda laga hadlay waa maxay waa in ruuxu uu dhambacaad u seexdo ood gafuurkii wejigu dhulka dhigto xadaanaa khalf ibn muusa saduuqun yukhti xadaanaa khalf ibn muusa ibnu khalf qaala xadaanaa abi aabbahay baa ii warramay oo ah muusa ibnu khalf aabbihi isagu waa nin iqa ah wey ayib can yaxya bni bukayr can yaxya bni abi kaiir iqat imaam ila anahu yudlis can abi salaamt bn cabdiraxmaan ibni cawf azuhri can ibni dikfata yaciish ibnu qays alkhifaari baa loo yaqaana magaciisa ninka asaga yaciish ibnu qays alkhifaari baa raajixa waa laisku khilafsan yahy lakin magacaasa loo badan yahay ana abaahu aabbihi oo ah qays alkhifaari ayaa akhbarahu u sheegay annahu kaana min asxaabi الsufa aabbihii baa wuxuu ka mid ahaa asxaabtii asxaabu sufa loo yaqaanee balbalada ama barandada masaajidka qaybta dambe ku noolay ee abu hureyre ka midka ah qaala saxaabiga wuxuu ihi bayna xilli ana naa'imun aan jiifo fi lmasjidi masaajidka aan dhex jiifo min aakhiri leyl habeenka niskiisa dambe saq dhexe xilli dambe sideed saac sagaal saac toban saac meelahaas anuu dhex jiifa masaajidka ataanii waxaa ii yimid aati nin soconaya oo guuraynaya wa ana naa'imun anoo u jiifo u hurda calaa baطnii beerkayga boggaan ulka ku hayeyba faxarakanii birijlihi ninkii baa lugta igu dhaqaajiyey nabigu wuxuu diiday qaabku u jibin saxaabigu lugta nabiga ku dhuftay lugtiisuu ku dhuftay faqaala wuxuu yidhi qom istaag toos haadihii midantada qaabkaad u jibtay saxaabiyu dajcatun waa jiif iyo qaab yubidhaa allah yubqiduhaa allah ilahay uu necab yahay lama ogolo we noocan waa nooc xun ilaahayna uu necab ka cadhoon ka kac farafactu ra'si waxaa dha xilligan dambe niska dambe dhega kugu soo guura haddana lugta kugu toosinhay muxuu yahay markaasaan madaxa kor u qaaday bu farafactu ra'sii faida nabiyu qaa'imun ala nabi maxamed adul taagan markasdhaqaajo wey marka ayada ah faida nabiyu qaa'imun calaa ra'sihi salawatu ullahi wasalaamu caleyh idan lama ogola middaasoo kale mamnuuc wey lama baha lugtana yani ruuxa lugta lagu toosiiyo ama lagu taabto acraafta u laabanaysa curfiga dadka annagoo aan ku dhex nool lahay ma ogolo lug in lagu taabto laakiin curfa alcarab weliba intaan u arkay yamaniyiintu dankama laha in ruuxuu gacanta kugu toosiyo in lugta kugu dhufto isku mid bay u tahay adugu ka xanaaqi maysid dhibna u arki maysid u arki maayo toosh hadda in lagugu qabto waad ka dagaalami dhaqanka iyo caadaadka qaarkood laakiin ree yaman intaan ku arkay wax tooshka waa lagugu qaba waa lagugu feerin dadka caadigaa kugu feerin dadka kama laha kamana murmi kartid waa dhaqan iska jira haweenku moologa in lagu qabto ama wixii rag ah waa wejiga lagaa qaban meel kastaa la saari abadan wax dheba ma laha inagu hadda intuu tas kuu qabto inuu boolis oo bangaani ku geyba mooye meligii baa galay soo saa marka acraabta kala duwan acraabtii dhaqanka kala duwan ayib midda kale da nabi maxad salawatullah waslamu calayhi ummadda dee carruurtiisiba eh. ah carruurtiisiba waa dhaqmaya kawaali ayib aabbaha hadduu dhegta ku qabtay hadduu lug kugu istaagiy hadduu beerkaaga istaaga ma dhibba u arkaysa dhib u arki maysaasoo kale wey ayib marka taa waa in la dareema xadaثana maxmuud ibnu khaylaan almarwasi qaala xadaثana yaziid ibn haaruun qaala akhbarana alwaliid ibnu jumayl alkindi min ahli falasطiin ninka asagaa sida raajixa ah waa xasan alxadiid alwaliid ibnu jumayl alkindi min ahli falasطiin can ilqasim bn cabdiraxmaan addimashqi صاaxب أbي أmامة صدوq xasن الxadيiث عن أbي أmامةa أنa رasuul الlahi mara برaجuلi نبi mxamed wuxuu soo maray nin fi اlmasjidi masaajidka dhexdiisa ku soo maray munbaطixan u dhabacaada liwجhi wejigiisa ruux beerbeer u jiifa ayuu nabiga ku soo baxay fadarabahu nabigu wuxuu ku dhuftay birijlihi lugtiisu ku dhuftay wa qaala wuxuuna yidhi qum istaag toos nawmaة جahanamiya haadihi nawmaة waa jiif iyo qaab jiif weeye jahanamiyatun dadka reer jahanama u sexda ahlu naarka waxooda wey ka bax tacwiy qabkaa u seexanayna lama ogolo marka iyada ah leanna waa jahanamiya maxaa yeeley yuhuud baa iskale hawlahan idan looma ogolo rag iyo dumarba in dhabacad loo sixdo oo ruuxu beerka dhulka uu saaro isagoon wax daruura aysan keenin iyo xanuun midnaba lama ogolo ضaciifu اlisnaad buu sheekhu yidhi bihada اlafظi fiihi alwaliid ibnu jumayl alkindi alfalastiini saduuqu yukhطi wاlmaxfuud sida maxfuudka la ogy waa bilaf yubidha allah kama fi xadiii saabiq laakiin sida raajixa ah, alxaafid ibn xajar hadalkuu yidhi saduuqun yukhti waliid ibnu jumayl alkindi hadalkaas farbaa ku goda maxaa yeelay bukhaari wuxuu leeyahay ninkan asaga waliid ibnu jumayl wuxuu leeyahy waa muqaarib alxadiid wa ana calayhi caliy ibnu madini waxaa kaloo ammaanay ardaygiisa yaziid ibnu haaruun sheekhana waxaa u yaqaanaa ardaygiisii ninka la mucaasirooday la dhaqmay wax ka wariyey idan xaab ibn xajar tawhiiqa bukhaari ama tacdiilka bukhaari muusan ku keenay fi tahdiibi idan marka waa arrin lagu xoojinaya saa darteed xadiisku inuu xasan yahay ama saxiixya baa laba badan yahay waana sida u maraya saaxib zawaaid adab ilmufrad u maraya hore buuna taageeraya xadiidka hore kan wax u dhexeey waa maxay nawma jahanamiya iyo ilaahay baa necab subxaana wa tacaala wuxuu rabbi necab yahda waa dhaqan jahanamo isdiidi maayaan labada macna isdiidi maayaan ayb weliid ibnu jubaylla inuu saduuq yahabaa loo badanya sida raajixa marka waa in la iska ilaaliyo xamliyadiisu taa waa tadriib in loo seexdaan diidannahay in loo seexdo minjiif caada hurdo ah fii yani tarqud cala طuul walaa hurdada dhib mala taas waa litadriib insha allah ta lilxaaja wixii xaaje ay keento lama diidano laakiin waxaa la diidan yaha inaad u seexato taa lama ogol soomaalidu waxay kaloo diidi jireen dadka ma aqaan meela ka keeneen dumarku inay saa u seexdaan dumarku dee raggay lamid yihiin inama nisaau shaqaa'iqu rijaal dhabacaad iyo saas looma wada ogolo laakiin daliil waxaa looga baahan yahay haweentu sidan ooma seexan karto innagoo soomaaliya waa ku aafaysanna waana la dagaalanaa haddaan daliil u haynana waa khayr hadday dhaqan iyo asturaad looga jeedo iyo anshax iyo usluubna waa dhib ma lah eh? dhaqan iyo usluub maa loga jeedaan filaya marxab eh. ah, kuwaas waa waa dhaqan yahuudiya nasaaraha dee mogta iy waaba baabkoodi weeye waa baabkoodi baabku nabigu ka hadlahayo riwaayad baa caddaynaya nabigu uri sal ly slam waa alyahuud wanasaara dajcat alyahuud wanasaara marka waa laga leexo lama baano inay xanuunba kuu geeyo xamili weyda sida kale mooyee ama duruuf ay kugu kalifaan mooye adoo garanayo caqligoo taam yahay qaabka ha u seexan baab laa yaahudu walaa yucطi ila biاlyumna ruuxa muslimka waxba ku qaadan maayo waxna ku bixin maayo waxaan gacanta midig ka ahayn xadaثna yaxya bnu sulaymaan aljucfi abu saciid alkufi iqa qaala xadaثna ibnu wahbin cabdالlah qaala xadaثanii cumar ibnu muxamed ibnu zayd alcumari iqaة madani qaala xadaثanii اlqasim bn cubaydillahi bn cabdilahi bn cabdillahi bni cumar can saalimin can abiihi qaal idan waa qoys cabdulaahi ibni cumar iyo cumar dhashiisiiba wax kale warinaya isdaba taag laga soo bilaabay cumar ibn maxamed iyo qaasim ayb iyo saalim can abi cabdillahi ibni cumar intaaba waa dhashii ibni cumar ka farcantay waana iqaat kulligoodba qaala wuxuu hi ibni cumar qaala nabiyu nabiga ilahi wuxuu yihi laa yaakul axadukum bishimaalihi midkiisa gacanta bidix ku cunin walaa yashrabanna bishimaalihi bidixiisa wax ku cabin faina shayaana yakulu bishimaalihi wayashrabu bishimaalihi shayaankaa bidix wax ku cunaan rabaa bidixna wax ku caba dhaqan shaydaan iyo dhaqan yahuud iyo dhaqan gaalo iyo dhaqan xoolo iyo dhaqan bahaa'im midna laguma ogolo waa lagaa fogeeyey usluub baa lagula rabaa qad haya'uuka liamrin low fadinta lahu farba binafsika an tarca maca alhamali idan ruuxa muslimka waxaa la doonaya wixii loogu talagalay inuu ku socdo inaad adoo nin ragga ka daba wareegeysta kabaha dumarkii iyo faraatigoodii iyo cidiyahoodii iyo oo haddana dharkoodii xidhato ood kadibna u gasha haddana gaalada dhaqankoodii ood xoolihii noqoto ood bahaaimtii sideeda u yeedhood u ciidamaka dambe aa mushkila wey waxaaso dhan lama rabo ariiq mustaqiima ah, ruxa muslimka laga doonaya fitrada qaala wuxuu ihi raawigu kaana naaficun naafic wuxuu ahaa yuziidu kii kordhiya fiiha riwaayada iyo xadiid ku kordhiya walaa ya'khud biha gacanta bidx ku qadan mahayo walaa yucطi biha waxna ku bixin maayo kusi markaad ruuxa wax siinaysa midigta ku haddaad qaadan midigta ku qaado saasaa la rabaa gacanta bidixda hawlaa loogu talagalay midigtuna hawlay leedahay waxyaabaha istijooyinka iyo dhaqdhaqaasaa loogu talagalay amaa wixii wanaagee min baabi takarum ah iyo maamuus iyo xurmo iyo ixsaan ah gacanta midig baa iskale saasaa la doonaya rumayga oo kale culmadaas ku khilaafsan yihin waxay leeyihin min baab eh, alaqdaar waaladaa miyaayo bidixda loo isticmaalhaya mise waa min baab alطahaara wa min baabi atakarum waalkaram miyaa midigta la isticmaalaya masale khilaafiya dadaas wadaad bidixda la dhacahay faraha ka qaad dadaas midigta la kala baxay faraha ka qaad asiwaaku matratun lilfami mardaatun lirab ayb iyo xadiidka caaisha nebi maxamed midigtiisu waxay ahayd tahuurkiisi iyo tanaculkiisi iyo haa qaabkaasay gelinayaan baadana waxay le ma kan waxaa weyaan dahaaraba ha ahaadee wasakhi yahuudaa laska qaadaya luum baa laska qaadaya hawshaa hawl midig ma aha waa hawl bidix idan waa masala khilaafiya bayn culamaa waxaana loo badan yahay ood moodaa inay adiladu taageerayso in bidixda la isticmaalo markii la rumaynayo in bidixda la isticmaalo baab ayna yadacuna calayhi idaa jalasa wuxuu baab yahay xaggee dhigayaa kabihiisa markuu fadhiisto kabaha markaad iska siibto xaggee dhigan haddaan meelo logu talagalay aysan jirin xadaanaa qutaybata bnu saciid qaala xadaanaa safwaan ibnu ciisa alqasaam aلzuhri abu moxamed albasri iqat imaam qaala xadaanaa cabdullahi bnu haaruun waa shaykh xijaazi a maqbuul aw laa yucrafu siduu dahabi yidhi can ziyaad ibnu sacdin ninka asagoo iqa wey ama saduuq cala taqdiir can ibni nahiik waa bashiir bashiir ibnu nahiikin iqat اlimaam bacdu nusa waxay qorhayaan can ibni abi nahiikin bay qorayaan lakiin aniga ibni nahiik baa ii qoran hadduu ibni nahiik uu noqdo waxaa weya waa bashiir hadduu ibnu abi nahiik yahayna waa cabdullah aw cubaydillaah maxaa idiin qoran idinka an ibni nahiik nuhayg buu idiin qorhaya nahiik in la yihahdaa saxiixa calaa wasni cadiim oo sinu xaafidku caddaynaya ayb ada bashiir wey almuhim can ibni cabaasin qaala min asunati sunada waxaa ka mida idaa jalasa arajulu ninku markuu fadhiisto an yakhlaca naclayhi kabihiisa inuu bixiyo waa sunno n way fiican tahay waad nafsan markaad kabaha iska siibto haddaad laakiin adoo kabihii qaba weli aad fadhido wax kastoo lagu siiso kastoo laguu soo dhaweey weli waxaa laakiin markaad jaamaha iska siibto xaggaa dhigato ood ka dhiliso waad nafisaysaa fayadachumaa wuxuu dhigahayaa ilaa janbihi dhankiisa bidix buu dhigaya ama midig kolba siday daruurada ay keento laakiin in dhanka bidixaad ka mariso ayaa fiican maadaama kaabo laga yaaba inay dhidii wax ka shiirayaan dhankaa bidix iska mar daciifu lisnaadi marfuuc macnaha laakiin uu aharku tilmaamayo jamaca min asaxaaba wa min ataabiciin baa laga soo guuriya waa macno sugan wey baab ashayطaan yajiu bilcuudi wاshayi yaطraxuhu cala alfiraash shaydaanku wuxuu soo qaaday saxar iyo qori yajiu bicuud laambuu soo qaadi qodax buu soo fujin istakiin buu keeni xabo taraquu soo qabanaya iyo qashin xaggee buu geeyey wa shay yatraxu cala alfiraash gogashii gabadha ay diyaarisay ee barkimaha ku taagtay ee gogashay fidisay buu ku shubaya qashintu soo qaado habeenkii markaad seexanayso docda kuu gelay gollanka islaantibaad ku xanaaq waxdi waa maxay gogashan adaad sidii saaka baad dhamayn waa ku sidee meesha khilaaf daakhilaha ka bilaabanaya laakiin wadaadku hadduu la socdo hawsha sunnada la socdo in meeshan shaydaan uu baaquli caraa meesha ku shubahay oo uu kaa daba shaqaynay gabadhoodu u cudurdaaraysaa ayib saa darteed wadaaddaha ka warqaba howlahan iyo reerkoodu khilaafkooda waa yaryahay ragaan ka warqabin habeen kasta dagaal waa gooshaa isku cunahaya howl badan baa jirta xadaana cabdulahi bnu salx katib ileyt qaala xadaanii mucaawiya ibnu salx bn xudayr saduuq waynu soo marray dhowrkood sheekhaas can ashar ibni saciidin saduuq ninka qaala wuxuui sheekhaas samictu abaa umaamata albahili baan maqlay yaquulu asagoo leh ina shayaana shayaanku yati wuu iman ilaa firaashi axadikum midkiin gogashiisu u iman hayaan baa soo aadi hayaanku mogtahay wax usluub lama ciyaal suuq wey ayb ilaa firaashi axadikum buu imanayaa bacda maa yafrushuhu intay gogleen kadib ahlu xaaskiisii reerku ay gogleen gabadhi markay furaajka hagaajiso sintay oo saxarkii kabaa dhamaanooda marada la dhacday buu imanhaya meeluu qashin ka keena maxaa ka taqaana wayuhayiuunahu ay diyaariyeen kadib intay diyaariyeen kadib ay gogleen kadib buu imanaya fayulqii wuxuu ku tuuri calayhi cala alfiraashi alcuuda laan iyo qori iyo qartajabo iyo qashin aw ilxajar ama dhagax qurux buu ku daadinaya niis buu ku daadinaya ciid buu ku daadin jiraqaabaad iyo feedhaa kugu gelaayay aw shay ama qashin buu saari baal dooray waxbuu keenhayaa waxuu keeni waayhaya ayib muxuu saa u yeelay shaydaanku liyuqdibahu suu oga cadhaysiiyo calaa ahlihi ahlikiisa ugu dirra inuu cadhaatu rabaa reerku ku diro iskhilaaftaan oo muran meesha ka bilowda maxaan weligii arkay gurwada dhasho wuxuun hoosta kaa gala bal dadka kale u dir kuma ficli hawlahane bal gabadhaha iyo hawlaha u dir habeenka saalka oon waan ku cadhooday oo meelakasa ayb marka waa dagaalba meesha ka bilowday mar hadday tuhmo timid gabadhina maanta dhan ba hagaajinaysa war inkaan qabahan asagaa wasaas qabee qur la saaro u baahaya leeda ama waxayba iska aaminayba inaad meelaha soo wareegto soo sheekaysay ood ku kacsan tahay oo doonaysaa fasaxada iyada ayb masayr baaba gelib idan haweenaydii iyo adugu marka fooda is daraysaa caqlina kala wadi maayo faidaa wajada daalika midkiin arrintaa hadduu arka laydi uu dareemo uu helo falaa yakdab yuusuna cadhoonin calaa ahli reerkiisa liannahu min camali shayaan hawsha waa hawl shayaan cadhada noocaa ku timid iyo qashinka meesha lagu daadiyey wuxoo dhan baa hawl shayaan wey iska ilaali shaydaanku markuu aroorti ciidankiisa kala diro oy galabkii warbixinta keenaan nin baa dhihi hebel saan aan ugu dirhayey aan ugu ammaanhayey aan ugu xayisiinhayey xumaanta iyo zinada iyo khamrada iyo beenta ayuu khamro cabay oo zinaystay iska fadhiisa la adgu kaajini waa dhammaatay aye ku kala eban hebel baan isku diray hebel waa isdila kow adna xagga fadhiiso oo nin baa nin muslima dilo dhiiggiisa daadiy iska fadhiiso hebel hebel baan isku diro way dagaalemaan fadhiiso mid baa dhi hebel xaasiisa baan isku dirayo way isfareen maanta nicma anta anta abuur soo fadhiiso shaha loo shubay ninka asaga shaydaan wuxuu u jecel yahay laba ruuxo ma soo kala tegey u fiirso laba ruuxo muslima ah, reer deganaa oo burburay oo kala tegay oo isfuray buu ugu jecel yahay nabi maxamed muxuu yidhi waxaa idinku fiican ninka haweenaysa ugu dabacsan ee ugu dulqaadsan ee islaantu ay ka adag tahay u taqaana somaaliya yani bilcaantiisa ha ka adag ama xaaskiisaa ka adag ama ruwiisa ha ka adag waa hawshu nabi maxamed ammaanay wey inay islaantaadu kaa adkaato waa wanaag iyo khayr hawsha u fiirso ya hebel islaamkiisu wayba qabsatayba way sixirtay show maba khilaafi karaba ayadu wax ka go go'a ah, saas wey waa farqigaas gaaladu hadda waxay u furteen xafiisyo lagu kala furo dadka xafiisyo waaweyn baan ku arkay kanada toronto meel u furan saddex boqol iyo konton dooban ka furan imaada ninkaan addunyar kula hadla nshaaatu faskhin wa alaaq baan ku samaynaa mana hadli kara malgii baa galay idan gaal iyo shaydaan iyo ibliis iyo abaaliso waxtarkoodii wanaaggooda waxaa weeye meesha iyagu ku marqaamaan ee ugu bacdo in la kala cayro dadka muslimiinta ah iyo rarihii isqabe la kala furo shareecaduna waxaa wanaaggeeda ku jiro ka hadashaa inta la wada socdo muslimiintu waxay muslimiin intay wada socdaan ninkii xaaskiisu waxay khayr inta isqabaana wada joogaan meel lagu katagay baraka la'aan wey ayb waxay dheheen soomaali haweeney la furay ama naag la furay bay dheheen fadhi omayaan kii furayna fookanee bay dheheen maxaa yeel markaa haweeneyka tagto laftirkaada waxaa ku geli buyuq baayuq baa ku geli waa rafaadii carruurtii baad meelaad geysa jirin oo naftaa ku qabanoo waa naftuuri saas kaga daba wareegi meel aad barido carruurtii ood rafaadaysa ayb marka lama lama baa hawlahaaso dhan waa la iska ilaaliya shaydaanki iyo yani dabinadiisa waa la iska ilaaliya sagaal haweena aba wada jooge lama sheegin weligii haweene dumarna u gacan qaado sagaal dumar oo kale dabacaddi waa oo weliba nabigu usu dhaqaalo u hayni oo suuratu axsaab xataa ay ka hadashaa arrimaha maro badan ka hadasho oo hadaa nabi maxamed maanta dooransiye inay kula joogaan inay dareemaan kala dooransiye ayib nebigu weligii gacan ooma qaadin laa addoon u shaqeeya laa wiil yaro u adeega walaa haweenkiisa midnaba adna waxaad maqlaysaa mid kule islaantayda ulkumaal bay leedahay ulkumaal war ulkumaal ma lehe ayar waani waxu sheego iska dulqaado ayib baabu man baata calىa saطxin laysa lahu sutratun wuxuu baabay man baata ninkuu ku berye ee seexday calىa saطxin sanqaaf derbi kore meesha u koraysa yaa sadxiga la yidhahda dusha kore laysa lahu aan lahayn sutratun dahaad ama gabaad ama derbi meeshaad seexanayso waa inay leedahay derbi ku celiye haddaad dilandilooto gelmagelmaysato ama aad rogto haddaad ka fakato ka war meel ku celiso waa inay leedahay gidaar ku celiye haddaad meel siman seexato oo guri laba dabaq shan dabaq dabaq gorkii ah intaad galgaataad ka dooli dee nafeera kala jaba kawaad ma bici idan asbaabta dhibka kuu keeni kartaae sharcigu kuma oggola aad faraa la gasho asbaabtaad ku xifdin kartoo dhan inaad qaata laga raba kadib ilahay tawakusho lagaa yeeli maayo meel cidlan saaran yahay waana tawakulhaya ayib xadaثna mxamed بn mثنى abu muسى الbsri shaykh الجamاعة qaala xadaثna salim بn nuux صaduq lahu awham qaala أkhbarana cmar rajulu min bani xaniifata cumar baa noo warramayo waa nin reer bani xaniifa ah nimanka reer yamaame ee musaylama ka dhashay bni jaabirin huwa bnu jaabir maqbuul ninka asaga dacfi baa ku jira layn xadiiث ma lam yutaabac can waclat ibni cabdiraxmaan ibni wahaab maqbuul isaguna can cabdiraxmaan ibni caliy ibni shaybaan iqat imaam can abiihi caliy can اnabiyi aabihi waa saxaabi wey can nabi sal ly slam qaala man baata calaa dahri beytin man baata nin ku barya oo seexda calaa dahri beytin guri dushii dhabarkii laysa calayhi xijaabun aan derbi iyo xijaabi wax difaaco manci aan lahayn wa fii bacdi nusakh laysa calayhi xijaar xijaarkuna waa manciga lanna xijir huwa almanc ama waa dhagaxyii laftirkoodii dhagaxaantii ku celinaysa ama wax ku manciyo ku difaaco ku celiya ku reeba aan lahayn faqad beri'ad waxaa ka beri noqotay minhu ninka xaggiisa adimatu ballanti ilaahay ilaahay subxaanahu wa tacaala nin kastaba wuxuu ku leeyahay cahdi iyo ballan rabbi inuu xifdiyo ah rabbi hadduu kuu ballanaayo inuu ku xifdiyo adna waxaa lagaa rabaa asbaab nebi maxamed oo hasha miyaan dabra u seetaya ilahayna waan tawakulaa mise intaan faraha ka qaadana tawakaltu cala y dhaha nabi muxuu ihi icqilhaa watawakal calay hasha intaad seetay soo dabarto haddii ila u tala saaro ila ilahay hadduu dabarkuba ku dili karaay seetadu ku jebin karaaba aduu sababkii aad ku xifdin lahayd la ibow haddana ilaahay subxana u tala saaro haddaan taada derbi baan seexanaya waa tala saaranaya kaa socon mayso derbi cidlo oo laga dhacayaan seexan kaa socon mayso asbaabtii la imow markaasaa ilahay subxana ballantiisaad ku jirtaa qaala abu cabdilahi buhaari wuxuu i fii isnaadihi xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira nadaru far baa ku godan bimacnaa maxaa yeelay waxaa ku jira cumar ibnu jaabir oo daciif ah iyo waclat ibn cabdiraxmaan oo daciifa labada nin baa ku jira ayib nadar baa ku sugan laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay iyo mutaabacaad saa darteed waa xadiidku waa saxiixu ibnu muflix wuxuu yihi asagu aadaaba sharciya majalladka saddexaad laba boqol afartan iyo shan wahuwa xadiidun xasan laakiin saxiix way bishawaahidih xadaثna mxamed bn kasiir alcabdi qaala akhbarana sufyaan aلthawri can cimraan bn muslim ibn riyaax aلthaqafi idin qoray sax waad waan fiicannahay miyan daciifiye saxiix way xadiidku yani dacfi baa ku jira sanadkiisa oo waxaa ku jira cumar ibnu jaabir iyo waclat ibni cabdiraxmaan oo ducafo ah saa darteed buu bukhaari sanadka u durhaya laakiin xadiidku sanadkiisa ha daciif ha ahaadee shawaahid kale uu leeyahay oo ku saxiixaya ku saxiix noqonaya warkaa kaa socon maayo warka war soconaya maaha ayib xadaثna mxamed bn kasiir alcabdi qaala akhbarana sufyaan aلthawri can cimraan bn muslim bn riyax aلthaqafi ninka asaga a waa maqbuul buu ibn xajar yidhi laakiin xasan alxadiid inu yahay baa loo badan yahay ibnu maciin baa la weydiiyey wuxuu hi waa iqa ayib ibn xibbaanna iqaadku ku sheegay marka ninkan xasan xadii wey cilada xadiidku waa caliy ibni cumaarata sadeetan sheekh waa ka leexday ninkaa hore can caliy ibni cumaarata qaal jaaa abu ayuub alansaari baa yimid fasacidtu bihi waxaan la koray calaa sadxin ajlaxa fanazal ayuub baa ii yimid oo martahaan iigu yimid markaasa waxaan saaray guri dhakadii fasacidtu bihi waxaan la koray calaa sadxin sanqaaf baan la koray ajlax baa ani ii qoran maxaa idinka qoran ajlax ma idin qoran soo ma ajlax waxaa weeyaan seeman jalxaagu waa ruux aan lahayn neefka aan geesaha lahayn wey idan guri aan lahayn weeye derbi jaajuur iyo dhaga celiya midnaba aan lahayn oo simanoo saas sidii loo dhisay ah sibsib ah sidii ruux bidaar loo gala ah ayib idan meeshaas fanazla meeshii buu degay gurigii kore wa qaala wuxuu hi habeen waaga markuu baryey kidtu waxaan ku sigtay an abiita alleylata inaan xalay ku baryaan ku sigtay walaa dimmata li anoon ballan ilahay ku jirin anoon caymis rabbi ku jirin inuu waagu ii baryaan ku sigtay buu ayib maxaa yeele waxaan degey ood igeysay niyahu cali ibni cumaarata ah guri aan lahayn derbiya dhagax celiya haddaan dilaandisho oon galgasho aan ka dhacahay macnihii hore xadidkii hore marfuucaha yuu saxaabiguna taageeraya lakin dacfi baa ku jira cali ibni cumaarata majhuul xaal yani majhuul cadaala xadaثna muسى بن ismaaciil الtabudaki abu slmة qaala xadaثna الxاariث ibn cumayr baana ii qoran laakiin ibnu cubayd baa saxiixa waxa ibnu cumayr u qoranya ma jiraan miya ma anugu maa meesha la fadhiya maxaa kuu qoran ibnu cumayr saas baan ii qoran xadaana alxaaris ibnu cubaydin saduuq aliyaadi saduuq wey ninka asaga qaala xadaanii abu cimraan aljawni iqat imaam can zuhayr ibni cabdillaah can rajuli min asxaabi الnabiy yani jahalat saxaabi la tadur kulhm cudul in sha allah can inabiyi qaala saxaabiga wuxu uhi man baata ninka ku baryaa rasuulka ale man baata ninka ku baryaay calaa injaarin baa ii qoran injaar waa isku mid ama ijaar hadaad tiraado waa isku mid wey almuhim ijaarku waa ajri xaddaan soo marayn waa derbiga kore een lahayn dhagax ku celiya derbiga kore ee bannaan een lahayn weeye dhagax ku celiya iyo xayndaab midnaba aan lahayn derbi ku celiya aan lahayn baa ijaarka la yahdaa ama ajri laxa isku mid wey calaa ijaarin derbi korkii baan ku baryay ama sadxi korkii fawaqaca minhu man baata ku barya cafwan calaa injaarin derbi korkii ku barya oo fawaqaca ka dhaca minhu min alijaar famaata saa ku geeriyooday beri aad wuxuu banaanka ka yahay oo ka takooran yahay waxaa ka takooran way oo ka beri noqotay minhu adimatu ballinta ilaahay iyo cahdiga ilahay xifdigiisa maxaa yeele sabab buu ka tegey loo baahna sabab xifdi buu ka tegey ilahay nimankaa sabab ka tagta maruu kaa qaad waman rakaba rakiba ninkii fuulo oo badda gala albaxra badda xiina waktiga yartaju badda ay kacsan tahay badda xanaaqsan tahay ee hirirku kacsan yihiin markaa lama ogolo ayb maxaa yeelay waa halis inay doonta kula diisto in laashku fakadaba idan waxay ku xidhan tahay un asbaabta xifdiga markay awood badan tahay oo dee maraakib waaweyn la yeeshay oon howlaha loo baxaynin waa fasaxan tahay laakiin marka allah sheer iyo khoori la ordeysiy wax la garan waaye iyo alwaxaas ku xidxidhay badoo caarinsanoo kasanoo aad u xanaaqsan iskugu dhawaani malagaabaa galay lama ogolana tirada waa ilahay baa tawakalay oobay kasan orjoog malagaaba lagaa yeeli maayo xiina waktigii yartaju baddu ay kacsan tahay yani wuxuu xiina yaktalib markay baddu guuxayso ay qooqan tahay oo fahalaka saa ku dhintaayo beri'ad minhu dima dimadii baa beri ka noqotay yani adima hiya alxifd waalcahd ballantii lama banaan yahay baab hal yudlii rijlayhi idaa jalasa ruuxu lugihiisa ma raaricin karaa hadduu meel fadhiiso derbi ah ama ceel dul fadhiisto waynu soo marray xadidkii wasucl bukhaari xadaana ismaaciil ibn abi muusa ibn muusa qaala xadaanii waxaan rabay ismaciil abi weys cafwan ismaaciil abi weys wey qaala xadaanii cabdiraxmaan ibn abi zinaad can abiihi abu zinaad cabdullahi bn dakwaan qaala shahida cindii abu salama abu salama agtada wuxuu qira u caddeeyey bimacnaa shahida ahbara wadakara akhbara wuxuu u sheegay wuxuu cabdiraxmaan inuu u sheegay ii qari yacni abu cabdiraxmaan ibn salaam wuxuu leeyahay waxaan qirhayaa in cabdiraxmaan ibnu naafic ii sheegay ayib akhbara inuu u warramay buu ii qiray cabdiraxmaan u warramay ibnu naaficin ibn cabdilxaaris alkhusaaci ana abaa muusa waa taabici kaloo jaliila ninkaa horena alashcari akhbara asna saxaabigaasaa u warramay cabdiraxmaan ibnu naaficba usii warramay akhbarahu ana nabiya kaana fii xaa'idin nebi maxamed baa wuxuu fadhiyey beer dhexdeed beer timir ah calaa qufi lbi'ri ceelka gebigiisuna ku fadhiyey ama karkaarka ceelka qufigu waynu soo marray waa dhagaxa lagu wareejiya ceelka afkiisa lagu afgaaro sayn dacda iyo qashinka iyo biyuhu aysan ugu noqonin ceelka kaasaa la yidhahaa qufiga karkaarkaasunabu ku fadhiisatay kadibna lagu ayuu ku raariciyey ceelki haddii marka aad ka baqaysa inay kabuu kaaga dhacan kabaha soo siib lama raba inaad kabta mesha ku sii dayso ay kaaga fakato mudliya isagoo raaracshay rijlayhi lugihiisi nabigu filbir ceelka ku raarashay waa banaan tahay lagu odhan maayo wadaadku waa khafiifa iyo berihan inuu ceelalka saldhaysto keena iyo lagu odhan maayo muraadu kaaga dhici mayso wy dhib mala baabu maa yaquul idaa kharaja lixaajatihi ruuxu wuxuu odhan laha buu baab yahay markaad dantaad u baxdo markaad guriga ka baxdo labisato maxaad dhihi xadaanaa muxamed ibn marwan maxamed ibn muqaatil marwan qaala akhbaranaa cabdullah ibn mubaarak tarjamadaa toban jeer ka badan bay soo laabatay cabdulahi cumari weye ma maqli kara habeen dambe qaala akhbaranaa muxamed ibnu ibraahiim ibnu muxamed dahabi wuxuu leeyah laa yucraf ibnu xajarna wuxuu leeyah waa maqbuul ninka asaga ah maxamed ibn ibraahim xadaanii muslim ibni abi maryam fiqat imaam ana bna cumara kaana wuxuu aha ibnu cumar idaa kharaja min beytihi saxaabiga gurigiisa markuu ka baxo ou amba baxay wuxuu odhan jiray qaala allaahuma sallimnii allow inabadgeli nabad yeel wasallim mini ana ummadda iga nabadgeli anugu allow inabadgeli ummadda dhibkeeda iga difaac anugu allow yaana dhib geysana wey waa war fiican ma og tahay ayb haddaad tiraada anugu ilaah ummadda ana ii fasax waxaan qac ka siiyaba dee lagaa yeeli maayo warka war khaldan wey waa in adiguna ummadda kaa nabadgasho aduguna lagu nabadgeliyo wey ducadaasuu ku ducaysan jiray saxaabigaas daciifu lisnaad maxamed ibraahim huwa ibn cabdiraxmaan ibnu thawbaan majhuul ninka asaga ninkaan adugu majhuul wey laakiin macnahan ibn cumar waa ka sugan yahay ayib xadaanaa muxamed ibnu salt abu yacla saduuq qaala xadaanaa xaatim ibn ismaaciil hiqat imaam can cabdilaahi bni xusein daciif ibni cataa daciif wey ninka cabdillahi bni xuseyn can suhayl ibni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata can inabiyi anahu kaana idaa kharaja min beyti rasuulku markuu ka baxo gurigiisa qaala wuxuu odhan jiray bismi illaah ilaahay magaciisa cuskanaynaan ku baxaynaa atuklaanu cala allah tala saarasuna rabbi bay saaran tahay wey ilahay baanu tala saarannay magaciisana waa cuskanay wey bismi illaahi ilahay magaciisaanu ictamadna watuklaanu tala saarasadu yani atawakul cala allahi subxaanahu wa tacaala laa xawla walaa quwata ila billah xeelad iyo kaarto iyo awood iyo muruq iyo cuduud midnaba malihin aan alla ka ahayn waxaad cuduud ku leedahay iyo awood iyo ciidan iyo caqli iyo kaartaad ku heli kartaay waa min allah biiraadati wa wa xawli aciifsnaad bu sheekhu lakin xadiku waa xasan xadiku xasan bishawaahidihi waxaa xadiidka taxsiiniyey bishawaahidi alxaafid ibn xajar fi اlamaali yani nataij alafkaar fii amaali اladkaar mujaladka koobaad ilaa lix iyo toddobo shawaahidna waa leeya min xadiidi anasin wa abi hurayra xaakimna wuxuu leeyay saxu isnaad xaafidku wuxuu yihi xadiidku in la saxiixiyaaye waa nadar baa ku sugan laakinahu ictadada bishawaahidihi marka waa xasan xadiidku shawaahid fara badan buu le macnaha tilmaamaysa calى aqali taqdiir xasan hadi kale waa saxiix labada shaahidna waa leeya can abi hurayrata wa can anasin baab hal yuqadimu الrajulu rijlahu bayna yaday asxaabihi wahal yataki bayna aydiihim xadiidkana macnahana bukhari wuxuu ka hadlahaya adoo dadki dhex fadhiya lugaha xaggooda ma fidsan kartaa lugaha ma iska fidsan ayib ayib barhkood ma ku dangiigsan kartaa oo og nin kugu xiga oog maku ailaysan karta hal yatakiu ma dangigsanayaa ama ma ailaysan karaa xataa iyagaba haku dangigsana adoo dhex fadhiya intaad barkin aadata ma iska seean kartaa og ailays xadaanaa muusa bn ismaaciil tabudaki qaala xadaanaa yaxya bn cabdiraxmaan alcasri albasri maqbuul ninka asaga dacfi baa ku jira xadaanaa shihaab ibn cabaad alcasri asna waa maqbuul kale sida uu tilmaamay dahabi iyo keyrkii ba tilmaamay ibnu xibbaanna iqaadku ninkaa ku sheega ana bacda wafdi cabdilqays wafdigii reer cabdiqays barhkood idan waa saxaabi hadda barhka laguu sheegaayo wafdigii reer cabdiqayse dhowr iyo tobanka ahaa ee nabiga u yimid nin ka mida wey waa saxaabi sanadkii toddobaad ama sideedaad intuu nabiguusan maka qabsanin bay u yimaadeen iyagoo ka yimid hajariya bartaa ka yimid ee baxrayn samicahu ninkaas bacdigaa ah waxaan maqlay yadkuru asagoo sheegaya ka sheekaynaya qaabkii nabiga ugu yimaadeen bay ka sheekaynaya waxaa maqlaya shahaaba maqlahay qaala wuxuu uhi saxaabigaas lamaa bada'naa markaanu bilownay aan guda gallay fii wafaadatina ila nebiy nabigana an wafdi u noqonoon martaan ogu tagno wafdigu waa jamaaca iyo koox xul ah qoys ama dowlad ama qabiil ba waxay iska xulayaan rag afkooda ku hadla raggan daliisha saa loo mariya ninka u xoog badan ee u caqli badan ee hawlahaas difaaci kara ee reerka mateli kara la dirhaya xul wey wafdigaasaa nabiga u yimid lamaa bada'naa fii wafaada ila nabiy sirna waanu soconnay mudday soceen gaadid bay soo qaateen waa soo baxeen sirna waanu soconnay xataa idaa shaarafnaa markaanu ku dhowaanay xataa idaa shaarafnaa markaanu ku dhowaanay alquduum quduum buu leeyahy bacdu nusakh waxay leeyihiin bacdu shuraac waa mawdic bishaam nimanka shaamkamaysa iman xagga shaam kamaysa iman nimanku ayib quduumku waxaa weeye markaan u dhowaanay inaan usoo gaarno nabi maxad sal slam oon madiina nimaadno wey xataa idaa sharafna markaanu sugnoon ku dhowaanay alquduuma cala rasuul wey inaan nabiga usoo gollo madiina usoo dhowaanay talaqaana waxaa naga hor yimid rajul nin baa naga hor yimid yuqdicu cirbinaya calaa qacuudin qaalin yar oo lahu asaga u sugnaaday markaan madiina ku dhowaanay wafdigii ba waxaa nagu riibi nin saaran qaalin qacuudku waa qaalinka awrka yar weeye saddex jirka afar jirka ee fududa ordahaya ee markaad usha ku dhufataba buubahay irtiga weyna waa yeelka markaad caaasa moy aad u ordi xilliga orodka loo bahel kala garanaya lakin kan yarka cirh baa ku filan buubahaya qaalin buubaala wey ninkaa cumar bn wey cumar baa ka hor yimid idaacuna waa geelo la caydhiyo wey yuudicu caydhinhaya calaa qacuudin qaalin dushii ow asaga usugna fasalama ninka waana salaamay wuu naga hor yimid nin qaalin saaran qaalinkaasoo ordahaya kaasuu assalaamu calaykum wafdigibu salaam faradadnaa caleyh waa u jawaabnay wa calaykum asalaam baana ku nidhi uma waqafa ninkii baa istaagay qaalinka saaraa faqaala wuxuu yidhi miman ilqowm raggu waayo waa lastooyanhayaa raggu waayo buri qulnaa waxaanu dhi wafdu cabdilqays baa nahay raggu waa reer cabdilqays waa wafdigoodii ragga lasoo xolay maqaawirtaa ah weye garcasda ah qaala cumar wuxuu hi marxaban bikum waahla marxaban soo dhoweyn baa idiin sugnaatay bikum idinka iyo ahlan iyo reer iyo qaraabo waad helaysaan wey ahla waad helaysaan gacmo furan kusoo dhawada wey lanna marxabadu waa min araxab raxabkuna waa asica walwusc yani dhul waasaca iyo qalbi waasaca iyo weji furan kusoo dhawaada iyo reer iyo tolkiid iyaakum alabtu bu iyaakum idinkan alabtu raadinayeyba qaalinka waxaan usoo qaato saaka idinkaa idin doonayay nabi maxamed markay soo baxen baa loo sheegay jibriil baa ka warramay xale wafda cabdilqays baa nabiga kugu soo socda markay madiine u jiraan maalin buu nabigu yihi saxaaba berri waxaa idin iman doonaa wafda cabdilqays cumar markuu waagu baryay qaalin buu cirbiyey marka wuxuu ka hortag ah, nabi maxamed telefoon rabbaana usoo dhacay saxaaba nabigu u sheegay cumar marka saako dhan bu ordahayey uu raadanayey xagga mar waxa wafdiga soo socda isagoo daalayba inahu rasuulku nadara ila almashriqi buu fiiriyey yani xuu dib ugu noqday xilliguu nabigu sheegay hadalka nabigu bari buu aagay xaggaa bari buu firiyey faqaala wuxuu layatiyanna hadan berri waxaa idin imanaya min hada alwajhi xaggan waxaa idinkaga soo bixi doona yani almashriq khayru wafdi alcarabi carab wafdigeeda nimanka u khayr badnaa wafdi carbeedoo idin yimaada wixii hadda ka horreeyey sideeddaa sane eed madiine joogtaan wafdiga carbeedoo ugu khayr badnaaba ee ugu qiimo badnaaba maanta beriid iman doona waa hawl culus wey idan waa bishaara in lagu tilmaamo wafdi cabdilqays khayru wafdi alcarab ab fabitu waxaan baryay urawiqu inaan galmagalmaysanayo oon jiifka qaban la ahay muraawaqadu asal ahaan waa waxaa loo isticmaalaa ruuxa khiyaanada badan ee dusmooyinka yaqaano ee sida rawaqana taclab oo kale waxaa weya ruux markii shay lagu bishaarayo berrina uu go-aan maa inaad kala addunya samaynka horto qaban maysi xoobaad seexo waad boodi waad galmagalmaysan waad rogi habeenkaaba kugu dheeraanba waagu baryaad dhihba sidiisuba xataa asbaxtu ilaa aan waa baristay fashadadtu waxaan raradii ku adkeeyey iyo kabaalkii saaray calaa raaxilati gaadidkii hashayda ama qaalankii baan soo qabtay kabaalkiiyo koori baan ku dhuftay waa soo booday fa amcantu waxaan ku madax adaygey oon ku madax tiirshay fi lmasiiri socodki amcantu alimcaan waxaa weya albuluuq waa inaad aliblaaq aw waxaa weyaan almubaalaqa fi sayr aad baan u socday intuu madiina ka soo baxay buu yuu xaggii soo aaday saakoo dhan buu socday wax ku hor yimaaduu waaye isagooba samre cumar inuu iska noqodoonahay wuxuu arkay ciidanku xagga ka soo baxa xataa irtafaca annahaar ilay qoraxu dheeratayba saa ku dhan socday buui wahamamtu weliba aan doonoon damaaciyey arrujucna iska noqdaba onda nebi maxamed sal waa sidee ayagaa iman doonee iska sug waa iska soo noqday buui anna waxaan laa bishaarayaan lagala hormarin wafdigaa u bishaaree cumar muxuu rabaa khayrkan lagu hormarin uma ruficat ru'uusu rawaaxilikum markaasaa la kor yeelay oo noo muuqatay gaadiidkiina madaxiisi ila markuu ruuxu meel fog ka socdo intaa madaxiisa marka hore arki maradiisaad arki madaxaad arki hashaad arki kadibna wuu soo socon wuu soo socon ruuxa uu dheeraasu u dheeryaha kadib uu soo gaaban ruucaadu noqonhaya intaa uu soo socdo meeshuna waa saxaro bannaan uma ruficad waxaa la kor yeelay ru'uusu rawaaxilikum gaadiidkiina madaxyahoodi baan meel fog ka arkay buur uma ninkii asaga ahaa fannaa raaxilatahu hashiisibu wuxuu ku laaba gaadiidkiisii bizimaamiha hoggaankeeda cumar nimanku u bishaareeyey ila uu ka hor yimid soo socda ku hor yimid markuu bashaarad u sheego warka siiyey yuu majiray waa kala fiiraya idan madinu aada qaalinkiisi la aaday nimankan waa ka tegey qaaldheeray wataa raajican asagoo laabanaya yuudicu weliba caydhinoo cirbinaya eh, cawdahu eh, qaalinkiisa calaa bad'ihi maxaana cawdahu noqodkiisa calaa bad'ihi baan rabaa raadkiisbuu ku laabtay waddaduu ka yimid oo ka soo socodka buu mar dib ogu laabtay yuudicu cawdahu asagoo dedejinaya noqodkiisa calaa bad'i bilowgiisi xata intaha ila nabiy ila nabig ku intooday nabigu gaadhay waasaabah wa asxaabuhu xawlahu min almuhaajiriina walansaar nabi maxamed buu ku laabtay iyo wa asxaabihim yadin ku cadfan tahay mise waa mise waa jumla istanaafiyo kacayso wa asxaabuhu midin qoray wa asxaabuhu asxaabta nebi maxamedna xawlahu an yihiin min almuhaajiriina walansaar idan nebi maxamed buu ku laabtay u tegey nabigu la fadhiyaan ansaar iyo muhaajiriin waxaa la sugayaa nimanka nabigu berrida iman doonaan waa loo gogol xaadhay warka baa lasii haya faqaala cumar wuxuu i baabi wa ummi nabi maxamedo hooyada aabbaha lagugu furtee ji'tu waxaan u orda oo nimanka oga soo tegey ubashiruka inaan kugu bishaaray biwafdi cabdilqays waa soo arkay inaha soo saaray halay marna tirbiro imanaya waa kuwan saakan qaalinkiibaa la kacay meel laxan kaga hortagey nabigu marka inay fog yihiin buu dareemahaya meesha nimanka soo marhayaan ficlan waa fog yihiin cumar baa qaalin buubaala saa ka qaatay ayib faqaala wuxuu nabi maxamed annaa laka bihim yaa cumar cumarow nimanka xaggeed ku aragtay annaa sidee baa laka aduu kuugu sugnaaday bihim biwafdi cabdilqays yaa cumar seed ku aragtay xaggee ma soo dhowo nimanku cabaar bay jiraan qaala cumar wuxuuhi hum ulaa'i nebi maxamedow waa kuwan calaa aatarihi gu raad taagan aniga raadkayba soo hayaanba wamaa cajalaka can qowmika yaa muusa wey ayib qad adalluu waa idinku soo hahay waa ku hayaan wey markuu shaygu kusoo food saaro waxaa laga soo qaadi shaygu markuu hooskiisa kusoo gaarahay idan waa kuu soo hooskooda baa ku hayo wey adallu waa ku hadheeye fadakara daalika arrinkaasuu sheegay faqaala nabigu wuxuu yidhi basharaka allaahu bikhayrin arrinkii uu sheegay intay dhan yihiin say u socdeen xilligay marayeen suu ola kulmu ka shekeeyey markuu nabigu intii u sheegay cumar oo nabigu hawshi qaatay yuu nabigu cumar u duceeyey basharaka allaahu bikhayr waxaa laga qaba ruux hadduu shay wanaagsan kuu sheego oo faraxan oo khayr leh u ducee asla ma jiro waa yahay ayib waad mahadsan tahay waa ma saddex kama jiraan ninka u ducee jazaka allahu khayran ama basharaka allah bikhayr watahayaa alqawmu dadku waxay u diyaargaroobeen fii maqaacidin fadhigood bay ku diyargaroobeen tahaya alqowm waa maxay waa ansaari muhaajiriin baa diyargaroobaya nin kasta fadhigiisii dharkiisii buu hasaabeynayaa wafdi baa soo soco wa kaana nabiyu nin kasta fadhigiisii buus isku diyargaroobay wa kaana nabiyu qaacida nabigu waa fadhiyey markaa wafdiga ay soo galhayeen faalqaa nabigu wuxuu tuuray dayla ridaa'ihi bu'iisii fiidiisi wuxuu ku tuuray taxta yadi gacantiisa hoosteedu dhigtay fataka calayh bimacna waa maxay bu'iisuu nabigu duduubay jiqilku dhigtay marka uu dangiigsaday laguu fadhiyey intii nimanka lasuu fadhigi badnaaba nabigu dhibay sal slam bu'iisi buu qaatay xooguu duduubay halkaasuu gashay barkin ahaan waana ku dangiigsaday faalqaa dayla ridaa'ihi taxta yadi fataka calayh waa ku dangiigsan waa ku janjarsaday waa basadaisaday buhaari marka baabkiisa wuxuu ka rabaa intan buu ka rabaa baab hal yuqadimu arajulu rijlahu bayna yaday asxaabi wuxuu oga jeedaa waa basada rijlayhi nabigaa fidsan lugihiisi oo see u fidsaday ha fidsadee waxaa ka soo horeysay asxaabuhu xawlahu min almuhaajiriin walansaar ansaar iyo muhaajiriin nabigu ku geedaama ama ku heedaama yuu nabigu lagu hafidsaday saxiix itikaaga awal faalqaa ridaahu marka nabigu fataka caley intaasu bukhaari ka raba asagu laakiin inaga macno badan baa inoogu jira faqadima alwafdu wafdigii baa soo galoo yimid fafarixa bihim waxaa aad ugu farxay almuhaajiruun walansaar muhaajiriin ansaaro carabgoyse oo dagaalla ku socdeen baa qabiil dhan wafdigoodi baa yimid oo ma soo islaamay marka waa farxayshee niman la yaqaano weliba dagaalamo wey oo maalqabeena ah, oo caqli badan oo weliba ansaar ay qaraaba ahaayeen isku asal yihiin ayib ansaar bel aad u ekaayeen agga timaha iyo muuqaalka ansaar bel nabig ansaar nimankaigii orday marti soora ah, nimanka jir ahaan iyo gan ahaan iyo dhaqan isku tol baa marti soorka inkaas kale buuri ayb nabigu way marti sooreen ayagaa soo dhowey falamaa ra'w nabiya nabiga markay arkeen waftigii reer cabdilqays iyo wa asxaabahu nabi maxamed asxaabtiisa ay arkeen amraxuu waxay si halhaleen oga dejiyeen rikaabahum faraxan bihim waa gobsiyen wey tartiib in tartiib la ju'iyo oo tartiib la arumo oo caynka iyo maraagga iyo bayada laga bixiyo kabaalaha lakala tuuro heryada laga qaadoo tartiib haddana meel la geeyo ubaahaya mogtahay farxiga ku simi waaye markaasoo kabca la sameeya intii caynka laga gooye baydaba aqalka dhan lasoo tuuraa halkaa ku awogahaya artiguna banaan ku baxaaya ayib tii bay sameeyeen amraxuu waa degdegeen ama way dejiyeen rikaabahum raradoodii iyo heryadoodii farxan farxay ku faraxsan yihiin bihim biاlansaar wاlmuhaajiriin wa bاnebiy wa aqbaluu waxay soo qaabileen meeshuu nabigu fadhiyey saraac iyagoo degdegahaya faawsaca alqawmu tolkii baa u waasiciyey fadhigi iyo meeshii ansaar baa u baneeyey goli baa loo baneeyey soo dhowaada agga agga looga durkay wاnebiy nabi maxamedna muttakiun calaa xali weli u fadhiya nabigu lagusiia u fisan yihiin gu-iisi yaraan nabigu jicilku ku haysta saxaabadu waa u kala durkeen raqiibay salaameen waa soo dhoweeyeen ayb fatakhallafa waxaa dib maray oo raggaas durbo soo degdegay ee halhaya intuu heryad u daadiyey soo orday kadib maray alashaj ninka loo yaqaano magaca ashaj nabiga u bixiyey magac loo yaqaano ma ahayn dakaro wey ashajka dad maqasho luqa carabi ahaan ashaj waa dakare waxaa inagu naqano somaali ahaan wahuwa ashajku waxaa mundir ibnu caaid ibnu mundir ibnu alxaaris ibnu nucmaan ibnu ziyaad ibnu casar alcasari nimanka reer casar haddaynu soo maraynay qoyska ka dhasheen ninka asagu ma soo degdeginba tartiib buu si miisaaman oo kaatiyoon buu wixiis iskaga dejistay ritigiisii rada ka dhigay bal kuwooda buu hagaajiyo kaxeeyey fa jamaca ninkaa wuxuu ururiyey rikaabahum heryadoodii ay turtuureen muuqaamo meel u dhigay saamaankoodii alaabtoodii iyo boorsooyinkoodii uma anaaha gaadidkiiba haddana juuiyo fadhiisiiye oo yidhi ilageelayo tataamehayo ka dareereenba rkaasta meel buu fadhiisiiye sis u baxsan waxaa wuxuu ka riday axmaalaha wixii saaraa oo yani heryada ah taqdiimu taqiir ba ku jira wa jamaca wuxuu ururiyey mataacaha alaabtii saarayd awrta iyo gaadiidkaa saara uma akhraja wuxuu la soo baxay caybatan lahu boorso uu watay ama abaaxad yani waa shay yaroo dharka lagu gurto wey baag yar buu soo baxay baagii ramiyiga aadi ayb waxaad ku sheegtaba uma akhraj wuxuu la soo baxay caybatan lah wa alqaa wuxuu iska bedelo iska tuuray canhu hiyaaba safar dharku kusoo safray ee intaa kusoo socdayba iska siiba horta boorsadu wataba dhar cusub kala soo baxay dharkiibu xidhay awrtii gebi meel ku xidhay alaabtiibu gooni u ururiyey maruu saaray wuxuu dhan bu reerku habaysan buu soo laabtay yuu nabiga soo aaday salawatullah waslamu calayh wa alqaa canhu wuxuu iska tuuray iyaaba safari wa labisa wuxuu soo xidhay xullatan isku joog min saalixi iyaabihi dharkiisii midka u wanaagsanaa ah min saalixi iyaabihi waa ziyaada cinda axmed uma aqbala markaasuu soo qaabilay yamshii mutarasilan isagoo si kaadsiyan kaadsiyoon oo miisaaman u socda boodbood iyo dabdaba lama baahna faqaala nabi nabiga wuxuu ihi eh, man sayidukum ree cabdilkaysow ugaaskinnu waa kuma waa iska caddahay baad waa ugaas somaali waxay yidhahdaan geesi dherab kuma jiro carruurta iyagoo yaroo ciyaari baa la garan ninka eh, wanaagu ka soo socdo iyo ninka reerka mateli doonay waa la garanaya aabbuu carurta dhan intuu saa u fiiriyo udhii ninkan ma ada ka dadaal heblaay ninkan ka dadaal ninkan carurta lamid ma aha waa las ogyahay waa laska warqabaa ah, nabig wuxuu uhi man sayidukum sayidkiinu waa kuma ugaskiinu wa zaciimukum beeldaajiyinu waa kuma malaaqinu waa kuma wa saaxibu amrikum malaaq iyo wabar iyo beeldaajiyo iyo ugaas iyo garaad iyo isam iyo suldaan iyo waxor waa isku mid un waa un waa ayib samaanima waa isticmaashaa waxaaso dhan malaaqde waa ugaas un malaaq iyo wabar iyo waa ugaas iyo garaad iyo ismi suldaan un wey bay la mid tahay inkastoo ay kala darajo badan yihiin ayib wa saaxibu amrikum taladiin ninka ka goda waa kuma ninka taladiinu ka gooda ee zaciimka idiin ah ee ugaaskiinaa waa kuma fa ashaaruu waxay ku soo farfiiqeen biajmacihim kulligoodba geligoodba ilayhi ila alashaj waxaa nabi maxamed ninkan ugaas noo ah Ah, waad aragtaaba ninka rag aan degdegaynin ee miisaaman ee alaabta soo diyaariyey haddana soo labistay ee si fiican kuu qaaba annagu waa iska soo buubnay qaala wuxuu ihi ibnu saadatikum haada ibnu saadatikum haada ninkan saydiyaalkii wiilkooda miya ugaasnimadooda ma asagaa marooqsaday ashaj mise isir buu u leehay oo aabbihii baa uga asaxa oo aabbihii baa waa ina garaad ina garaado ina isam ina suldaano ina boqor ah royalfamily ka dhashay waaad dhihi jirteen mise waa nin hadda baashi xoogsaday ila wixii ka dambeeye soddonka sanaad u dambeysay nin kasta la maruqsaday baashi ismo badan baa soo baxay ugaasyo waagi hore laakiin waa la kala dambeeyey qoysas baa baashi iska lahaa qaalu waxay dhaheen saxaabadii ree cabdilqays ah kaana aabaa'uhu aabbayaalkii waxay ahaayeen saadaatuna saadatanaa fi ljaahiliya rabaa saadatanaa fi ljaahiliya qabla alislaam bay aabbayaalkii awiyaalkii baa ugaasyo noo ahaan jiray waa isri bay u leeyihin iska keen maaha waa abkasoo gaad wa huwa qaaiduna ilalaam aaniya waana hogaamiyahanaga agga ilamka asaga islamka noo horseday si waagay gaalada la ahaa noga ficna ee talada iyo maamulka ogi jir haddana islamka asagaa noo horseeda oo noogu baaqa falama intaha alashaju ninka ashaj amagu nabiga soo gaaray oo soo maray waana soo maray xadiidka qayb ka midana ku soo maray an boqol sideetan soddon ku soo inuu nabigu u yimid oo ka bilaaba salaanta nabiga dhunkaday kadibna saxaabadii salaamay fadhiista weyna soo marray halkaa lagu laabto ilmuna culus wey dheleel hawshu ma ah falama intaha alashaju araada wuxuu doonay ninkii ashaj ahaa an yaqcuda inuu fadhiisto min naaxiyati dhinac iska fadhiisto geeskaa inuu iska fadhiisto markuu nabiga salaamay oo dhunkaday xaggoo kale inuu fadhiisto u damcay <coughs> istawa nabiyu qacid nabi waa fadhiistay nin culus baa soo gala meesha intaa niman kale ay joogeen nabigu waa iska dangiigay waa salaamahay ayib laakiin markuu ninkaa soo galay nabigu waa fadhiistay istawa nabigu waa ekaaday qaacidan xaala kownihi wa qabada rijlayhi luguna waa laabtay waa ziyaada cinda axmed waqabada rijlayhi nabig wuxuu ihi wa qaala haahuna yaa ashaj ashajow ha fogaani nabig wuxuu halkii garabkeeda soo fadhiiso intan meesha fadhida anaa usii ahaa inta socotayna alla ugaas soo garab fadhiisa wey takriim baa la rabaa baash maaha inaad wax isku ad maaha nabig wuxuu ihi garabkeeda soo fadhiiso dhanka midig buu nabigu soo fariisiyey ninkii ah alashaj ibn cabdilqays wa kaana awala yowmin sumiya alashaju dalika alyowm wa kaana awala yowmin maalinka u horreysay wuxuu ahaa oo sumiya alashaju loo bixiyey ashaj loo bixiyey dalika alyowma maalinkaas ahayd maalinka u horreysay ninka eh, mundir magaciis mundir baay ashaj maalinka loo bixiyey maalinkaas nabiga axmed baa nabar baa ku lahaa dameer baa waagu yaraa isagoo yaro markaa naaska ka go'ay oo markaa la guriyey bay dameerlaad kusaydhay aragtida kusaydhay marka dakran ba bartan kaga yaala wejigaa bartankiisa weliba ah nabigaa marka arkay markuu soo socday bu arkay nabarka idan magacii u bixiyey salawatullahi waslamu calayh asaabathu ximaaratun dameer baa asiibtay bixaafira qoobkeed dameerna wax ka dhaqan xuna ma ogtay kaa leexan wa huwa faqiima asagoo markaa la gooyo naaska laga gooyo la guriyey idan markaa carruurta meeqa lagu guriyaa kuwa reemagaalka maaha dawow carruurta reemiyanka hadlaynaa laba sano meelahaas reemagaalka waa shaqirtujira lix bilood bay nafta ama bilba afartan hore kaga farxalanayaan masaasadii balaaafka u gelinhaya ilmihii ayib ilmihi waa rafaadahaya fakaana fii wajhi mil اqamri faaqcadahu ilى janbihi waalطafahu wacarafa fadlahu calayhim u fiirsa hadda nabigu soo xurmay ninka asaga fakaana waxaa ku yaalay ahaa fii wajhi wajhi mundir mil اqamari waxaad moodaa dayaxoo kale agga wareega qoobka dameertu waa wareegsan yahay markuu kugu dhaco goobu noqonaya xalquu noqonaya laba yaroo wareegsan baa ku yaalla oo dameerta qoobkeedaa ah. faaqcadahu nabigu wuxuu fadhiisiyey ilaa jambi dhinaciisa buu fadhiisiyey wa aldafahu nabigu waa u dhimiriyey saxaabigaas si dabacsan ba ola hadlay wa carafa nabigu wuxuu u aqoonsaday fadlahu calayhim calaa wafdi cabdilqays sida degan ee miisaaman ee u soo labistay ee nabiga ugu yimid nabigu ta'aniga iyo deganaanshaha waa jeclaa salawatullah asalamu calayh ninka deganaanshaha ka muuqda akhyaarnimada ka muuqata qaabku nabigu u qaabilay suu yimi waxo dhan bu u bogay nabigu marka dheeraadkuu leeyahay raggaa la dheeri nabigu waa arkay waana garwaaqsaday faaqbala alqawmu cala اnabiy see wafta cabdilqays waxay nabi maxamed maanta anagu ku haynaa maalmo kadibna waa laabanaynaaye waa kaa dharkaynaa su-aalo badan diyaar u noqo diyaar wey faaqbala alqawm qolii waxay qaabeen cala nabiy yas'aluunahu wayukhbiruhum nabiga su-aalo weydiinaya nabiga waa ka jawaabiy yasaluuna wayukhbiruhum nabiga u sheegaya saa maxay tahay waxaa ma xaaraanba kan ma banaan yahay taa ilahay muxuu ka yidhi nabiga u sheegay bal waxaa ka horraysa nabigu sal l slam meelahay ka yimaadeen iyo dhulkay degi jireen buu geedgeed u weydiiyey weligeed nabiga umataxuuna ka warrama meesha halkaa saas beerti ka warrama ree hebel qoysi saas ahaa nimanka dhadhaaraha noocaa ka warrama beerti nooc waa yaabeenba nabi maxamed oo dhulkaa soo marta weligeed ma tegin ayb inay soo soconna waa la sii sheegay ayagoo dhan marka niman waxay noqdeen la oo xogtooda lahay marka waa loo warramay xataa kaana bicaqibi alxadiid ilaa warka dhammaadkiisa u ahaa la gaadhay waa la waraystay waa la istagday nabiga su-aalaha weyday waa u jawaabay maxaa la gaadhay haddii raggi in la sii qaado oo martisoor la geeyo oo la gudbiyo o u wareejiye wey oo warka la dhammeeyo xataa kaana ilaa u ahaaday bicaqibi alxadiidi hadalka aakhriisii dhammaadkiisii qaala nabigu wuxuu yiri sal slam hal macakum min aswidatikum shayun sahayda aad wadateen wax ma ka wadaan sahayda aad ka soo qaateen waddankiinni eed madiine la soo aadeen ma idinka soo dhammaatay mise waxbaad ka haysaan taqdiim baa ku jira laakiin nabigu markay tagahayeen buu weydiiyey markay ta habeenna baryeen dhowr iyo toban beri joogeen ay laabanayeen buu nabigu weydiiyey sahay ku inay wataan inay sahay u baahan yihiin hawshaasuu weydiiyey lakin hadda xadidku waxa inuu soo hormariyeyba hal macakum ma yahay min aswadatikum yani sahaydiinii shayun shay qaalo waxay nacam nabi maxamed waxbaa noo haray oon haysanaa nabigu keena bui sahaydiini arke faqaamuu waa istaageen saraaca iyagoo degdegaya kullu rajul nin kasta oo minhum ka mida ilaa taqlihi buu istaagay yani raradiisi alaabtiisi saabaabkiisi fa jaauu waxay la yimaadeen bisubarin karooray la yimaadeen cantoobooyin nin kasta inkuu sanbu karoo timir ah subar waa jamcu subra <clears throat> bisubari tamari timir karoore la yimaadeen kuuskuus bay la yimaadeen fii akufihim sacbada ku keen ninkasta sacab timir oo kuusan buu keenay meel buu soo qutamiy fa wuduca timirtii waxaa la dhigay calaa nicin salli baa la saaray ama masallo yar niccigu waa maqaar yar idin yar oo waxaa weyaan loo dhigto raashinka loo dhigto hadda markaad qadaynaysaan suuridda yarta dhigataan oo kale weye baasha yarte muxuuha ah. bacda yartoo kale weye oo idin ah calaa nicin idin baa la saaray bayna yaday nabi maxamed hortiisa ah wa bayna yadayhi nabiga hortiisa waxaa yaala jariidatu laantimireed duuna diraacayni laba dhudhun aan dhannayn wa fowqa diraaca udhunna ka badan bimacnaa mitr mitr iyo waxyar mitrna eh, laba mitrna ma dhanno weeye mitrna waa ka badan tahay meelahaas fa kaana nabig wuxuu ahaa yakhtasiru bihaa mid ku bakooraysa ikhtisaarku waa bakoorada miksaradu waa bakoorada ulhaan buu ka dhigan jiray unu cuskado nabigu ka dhigan jiray bacdu nusx fa kaana yakhtasu biha laba gooni u weyn usha maba dhigi jirinba inuu ul weyn gacanta ku hayso inuu laantinahayso gacanta waxuu ku hayn jiray qalla maa yufaariquha nabigu inuu faaraqa yaray oo ushaa uu faraha ka qaado ama iska dhigo faawmaa biha nabig wuxuu ku ishaaray faawmaa wuxuu ku ishaaray bihaa ush yaray ilaa subratin karool buu ku ishaarayey cantoobo oo min daalika tamar timirtaa ka mid a ah, faqaala wuxuu idhi tusamuuna haada atacduuda ree cabdilqaysow timirtan waxaa u taqaanaa magaca noocaasoo ma ah nabi maxamed wuxuu galay howla khibrad beeru galay beerley buu noqday beerna maba yaqaan nab sal slam laakiin waa baab cilmi alambiya wey ma aha baabkii baabka quraysheed ma aha wuxuu yidhi timirta noocaada tan waxaa u taqaanaa sooma ah tacduud waxaa yidhi nacam nabi maxamed yaa kuu sheegay nacam qaala nabad wuxuu yidhi watusamuuna haadaa kanna waxaa tiraa assarafaan timirtanna magacaasa u taqaanaan soo ma qaaluu nacam watusamuuna haadaa kanna waxaa tira albarniya timirta barniga loo yaqaan qaaluu nacam timirtooda inta nooceed buu nabig kala sheegay timira reemida yaqaanana ma ahayn weligii nabig maar salwatullah slam alayh qaala midan marka xadiiku waa min axaadiid almucjizaat aw baraahin nubu ka mid yahay qaala nabig wuxuu yidhi huwa khayru tamrikum kan barniga ee dambe timirtiinna midda u khayr badan wey wa anfacahu lakum midkeed inku dheef badan wey wa qaala bacdu shuyuukhi alxayi qabiilka duqaydiisii barkood waxay idhahdeen wa acdamuhu baraka waa midka u baraka badan anigu anfacahu baa ii qoran bacdu nusakh waaynachu baa ii qorayaan u bisl wanaagsan wey aynacu waa bislaadka iyo agga bislaashaha wey wa acdamu midka u weyn barakata xagga barakada midka ugu baraka badan o u dheef badanna asaga <clears throat> idan amaa reer cabdilqays timirta horay ammaani jireen tan barniga ah wba timiray liidaan oo xoolaha siiyaanoo dameeraha iyo baqlaha iyo fardaha iyo geela siiyaan buu ahaaba oo sidii waagadin loo siiyo binaadamku mausa isticmaali jirin taa hore tacbuudka iyo sarafaanka waxaaba kale isticmaali jirin iyo sayxaaniga iyo wuxuu ihi saxaabigu marka wainamaa kaanat cindana wainamaa in kale kaanad waxay ahayd barnigu cindana agtadana waxay ka ahayd khasabatan ama khasbatan timir xun timir xun bay ka ahayd wey nuclifa waxaanu siin jiray ibilana geela anaga iyo waxamiraha eh, dameeraha timir aan dameeraha siini iyo geela bay ahayd bay dheen waxa anagu calfanaha ma ahayn nabig wuxuu yidhi tanaa idinku khayr badan ina ka baxa madowgeediiy argina iyadaa ka khayr badan kulligood falammaa rajacnaa markaannu ka laabannay min wafaadatina tilka wafdinimadka annabi maxamed wafdi ogu nimi markaan ka laabanno waddankaana ku laabannay cadumad waxaa weynaatay rakbatunaa jacaylka annaga aanu jecelnahay fiiha fi lbarniyi nabiga ammaanay wuxuu ihi waa khayru tamrikum wa anfacahu lakum ayib waa acdamu baraka wafasalnaaha waanu tallaalay bu marka saacada laga bilabo si gudaha loo tallaalay abuur cusub in barnigii beero loo sameeyo xataa taxawala simaaruna minha ilaa midhahana o dhan bay u batay barni xataa taxawala simaaruna ilaa midhahanaga u wareegeen minha meel barniy wa ra'aynaa weliba aanu aragnay albarakata fiiha barakaduu rasul ku sheegay timirta ayada aanu aragnay aciifu isnaad buu shekhu xadidu saxiixu xadiidku waa saxiix ama xasan cala aqali taqdiir bukhaari baa xadiidka soo saara isagoo mutawal ah boqol konton iyo shan fii khalqi afcaali cibaad alcibaad طبراني في المعجم الكبير مجلد اللباتنات صدح بقى فتن يشن رقم كسيدات بقى طبعا لبو مزي في تهذيب الكمال أبو يعلى لحكم سيدات بقى كنتن من طريق طالب بن حجير حدثني هود بن عبد الله أنه سمع جده مزيدة العبد هيثم الحولي حديث رجاج سواثقات مكة لسكدر طريقا إيوه طريقة البخاري كل شيء طبراني غير كي شيء لسكدره ضعف في حوق بدن كمجر حديثكم هو حسن ما صحيح على أقل التقدير iyo ariiqa kalena kusoo maray adabka intuu mkale ku daro xadiku marka noqonayaa xasan oo saxiixu noqonaya waana mucjiza min mucjizat salawat llh waslm ala bilahi atawfiq